alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay shubhadii ku saabsanayd qofka islaamnimo muujista ay la yimaado shahaadateynka iyo arrimaha kale laa yutasawaru minhu lkufr gaalnimo inay ka dhacdaa ma suurtowdo waxaana shubhada sheekhu raxima allahu tacaala uu kaga jawaabayay mar walba inaanay shardi ahayn qofku shareecada oo dhan inuu diido shareecada wax ka mid a ah hadduu inkiro inta kale haba iqraariyo ha sugee inuu kufriyo iyo inaanay shardi ahayn ijtimaacu jamiic almukafiraat fi shaks xataa yuxkama caleyhi bilkufr waxyaabihii lagu gaaloobayay oo dhami qofka inay ku kulmaan shardi maaha si loogu xukumo gaalnimo bal haddii laga helo muujib qura sabab qura oo kamid a asbaabaha lagu gaaloobo qofku wuu gaaloobaya tusaalayaasha markaa uu bixiyey waxaa kamid a qoladii cali bin abi aalib radia allahu canhu uu gubay ee cali bin abi aalib ilaaha ku sheegay islaamnimo ayay sheeganayeen wax ka mida ah acmaashii islaamkana way sameynayeen haddana ictiqaadka baatilka ee cali ay ka aamineen baa lagu gaalaysiiyey laguna laayay taasi waxay daliil u tahay saxaabadu inaanay aaminsanayn in qofka ay ku kulmaan waxyaabaha lagu gaaloobo oo dhan ay ku filan tahay in laga helo sabab qura ah oo ka mid ah asbaabta takfiirka fi shariica waxaa kaloo uu sheegay banu cubayd nimankii la odhan jiray alqadaax ee la baxay magaca faatimiyiinta oo aynu sheegnay inaanay wax nasaba ku lahayn faatima radia allahu canha bal aanay quraysh ahayn bal aanay carab ahayn asalkooduba ay ahaayeen farisiyiin nasabka sharafta badanna ay u sheegteen si ay dacwadooda u socodsiiyeen marka cubaydullaahi ayaa la odhan jiray kaa u horreeyey boqoradooda waxaa kaloo la sheegaa cubaydullaahi inuu la qabahay magaciisa asalahaan saciid la odhan jiray ninkaasi markaa wuxuu ka yimi shaam wuxuu yimi xajka wuxuu waraystay almaqrib alcarabi dadkii ka yimi wuxuu arkay meeshaasi inay khilaafadii ka fog tahay waktigii alkhilaafa alcabaasiya boqolkii saddexaad laba boqol iyo lix sagaashan meelaha markay taariikhdu ahayd wey ay suurtagal uga tahay halkaa inuu markaa xukum uu ka samaystay iyo dowlad marka isagoon teginba ayuu dadkii wuxuu kasii dhaadhiciyey inuu yahay ahlulbeyt isla markaana uu yahay mahdigii la sugayay rasuulku alayه الsلatu slaam uu sheegay markaa dad baaba kasii horeeyey oo dacwadiisa sii gaadhsiiyey wadanka hadda tuulis la idhaahdo meeshii oo iskaba diyaarsan ayuu tegey xataa ciddii xukumka haysay isaga xukumkii farta ka saarto ku wareejisay kadibna almaqrib alcarabi markuu qabsaday wuxuu arkay inaani ku filayn masarna waa ku darsaday shaamna waa qabsaday markii dambe xataa xijaas buu qabsaday maka iyo iyo madiine ayay qabsadeen isaga ma ahayn boqoradoodii dambe waayo boqortooyadoodu sida ibnu kathiir uu ku sheegay fi lbidaaya wanihaaya laba boqol iyo siddeetan iyo kusuur iyo sanado laba boqol iyo macana dhowr iyo siddeetan sanadood ayay jirtay afar iyo toban nin baana u kala dembeeyey dahabi raximah llahu tacala wuxuu ku magacaabaa arbacata cashara mutakhalifan yacnaa khaliifooyin may ahayn niman dee muslimiinaba may ahayn waxay ahaayeen markaa khaliif iska dhigayaal ayaa u kala dembeeyey markaa koodii <clears throat> u dambeeyey masr ayaa xukunkoodii markii u dambeysay lagaga takhallusay qoladii ayuubiyiinta la odhan jiray salaaxudiin alayuubi iyo walaalkii iyo raggaas ayaa weeraray nuuraddiin azinki oo adeerkood ahaa iyagoo markaa matalaya qoladaasina kurdiyiin bay ahaayeen xagga muctaqadka ashaacira ah xagga madhabka fiqigaana shaaficiye sheekhu markaa wuxuu sheegay in waxyaabo shareecada khilaafsan oo mas'aladan shirkiga aynu ka hadlayno aada uga yar inay muujisteen falamaa adharuu mukhaalafata shariicati fi ashyaa duuna maa naxnu fii masalada shalay waynu dul maray laakiin ishkaal baa ku jira ishkaal baa kusoo arooraya ishkaalkaasi wuxuu yahay nimanka cubeydiyiinta la odhan jiray kufrigoodu shirki iyo dheeraadba wuu ahaa marka sidee loo odhan karaa waxay muujisteen khilaaf ay shareecada ku khilaafeen ashiyaa waxaan aynu ka hadlayno oo shirkiga ah aan gaadhsiisnayn duuna maa naxnu fiih arrintaasi waa mushkil waxaase lagu xallin karaa in la idhaahdo hada maxmuula calى ibtidaa'i amrihim bilowgii arrinkooda ayuu u jeedaa sheekhu ayaa arrimo gaalnimo ah laakiin shirkigan aynu ka hadlayno aan gaadhsiisnayn ay la yimaadeen oo cibaadaadka qaarkood bay markaa meesha ka saareen ay buriyeen sida salaad taraawiix waxyaabaha qaarkoodna way xalaaliyeen kaljamci bayn alukhteyni fi nikaax sida ninku laba hablood oo walaalaa inuu hal mar wada guursan karo wacaaluu bacd alxuduud xuduuddii iyo cuquubaadkii shareecadu ay jaangoysa ay qadartayna qaar ka mida ayay fulin waayeen tacdiiliyeen kama fii bidaayati amrihi intaasoo dhammina waa duuna shirk gaalnimo ha noqoto laakiin waxyaabo shirkiga ka hooseeya weeye kuwaasay markaa culimadu ay ku tagfiiriyeen amaa majmuuc xaalihi marka si guud loo eego siduu xaalkoodu ahaa faxaaluhum ashaddu mima naxnu fiihi masalada shirkiga aynu ka hadlayna xaalkoodu waa ka dara marka majmuuc xaalihim la eego iyo maa aala ilayhi amruhum waayo qaarkood waxay gaadheen sida kii la odhan jiray kii la baxay alxaakim biamri illah culimaduna alxaakimu biamrihi bay yidhaahdaan ama alxaakimu biamri shayطaan inuu rabbinimo sheegto ninkii shaacirka ahaa ee ammaanaya waa kii lahaa maa shiئta laa maa shaaءat اlaqdaaru faxkum faanta alwaaxid اlqahaaru maa shiئta laa maa shaaءat اlaqdaaru waxaad adigu doonto ayaa ahaanayo dhacaya waxaa qadarku doono maya an caalamka adaa maamulo wey ilahay ma maamulo faxkum faanta alwaaxid اlqahaaru waxaad doonaysa xukun adaa rabbiga waaxidka ah ee qahaarka muquuniyaha ah waxay sheegteen markaa qaarkood uluuhiyo ilaahnimo iyagoo marka hore u maray qadiyat اlxuluul uu yihi allahu xalla fi اlxaakim ilaahay subxaana wa tacaala xaakimka ayuu dhex gelu dhex degay marka xaakimku wuxuu xukumaa wax ilaahay xukumay wey wuxuu ku hadla wax ilaahay ku hadlay wuxuu mamnuucaa wax ilaahay u mamnuucay wey waxay gaadheen heer ay dadka ku waajibiyaan marka magacooda la maqlo inay dadka oo dham istaagaan tacdiim allah waaba sii dhaafeeno waxay idhaahdeen magacayaga marka la maqlo qof waliba halka uu marayo waa inuu ku sujuudo hadduu masaajid joogo iyo hadduu suuq wax weeyaan marayaba qaarkood nebinimo ayay sheegteen waxay aaminsanaaye waxa loo yaqaano tanaasukh اlarwaax in eh, nafuhu ay naftu markay noolo ka baxda inay mid kale ugelayso u wareegeyso wa abaaxu lmuxaramaat dadku waa laba bay yidhaahdeen caama iyo khaasa caamaday wax xaaraan ka yihiin ama alkhaasatu falaa yaxrum calayhim shay dadka gaarka iyaga waxba xaaraan ka maaha marka khamrigu waa xalaal zinadu waa xalaal ayi shay waa xalaal shirkiga iyo qubuuriyada heerka ay ka gaadheen laa yutasawar bal waxay culamaau taariikh sheegaan in iyaga sababtooda shirkigu ugu faafay caalamulislaam dhul badan bay qabsadeen caalamulislaam ka mida bal aduu maqrib alcarabi oo dhan eeg masar eeg shaam oo dhan eeg dhulka la idhaahdo xijaas caalamulislaamigii waktigaa jirayba in yar baaba ka harhsanaydba inta kale iyaga ayaa haystay meelaha qaarkoodna dad muwaaliina lahum oo shiica ayaa haystay sida yeman oo kale waxay sheeganayeen markaa inay yihiin shiico oo ahlulbeytka ay jecel yihiin laakiin sida uu sheegay albaqilaniyu raximah اllah kana ظaahiruhum الrafd wa baطinuhum alkufr اlmaxd waxay muujisanayaan wuxuu aha raafidinimo baainkood iyo xaqooda waxaa ahayd kufri barax tiran marka baainiyada xataa shiicada kale ay takfiiriyaan ay gaalnimada ku xukumaan ayay ahaayeen ambiyada cay jireen saxaabada hadalkooda baddaa meel walba waxaa lagu naqshadayn jiray fi lmasaajidi wagayriha sabu saxaaba dadka waxaa lagu khasbi jiray inay saxaabada caayaan qofkii caayi waayena waa la dili jiray weliba si xunoo arxam daraana dadka waa u dili jiray sheekh markaa naabolisi la odhan jiray ayaa war looga geeyey kaa xaakimkaa uu u yeedhay wuxuu hi waxaan maqlay inaad tidhi haddaan toban leeb haysan lahaa sagaal baan ku gani lahaa ruom hal leebna waxaan ku ridi lahaa faaimiyiinta saamaan odhan buui wuu farxay wuxuu isiri malaa u ka noqday hadalkii maxaa tidhi waxaan idhi buu idhi haddaan toban leeb haysan lahaa sagaal baan faaimiyiinta ku gani lahaa xabadna reer ruum baan u reebi lahaa waa iyagaa fasaad badan marar badan qof islaamnimo sheeganaya ayaa islaamka iyo dadkiisa kaga darar iyo fasaad badan gaalka gaalnimadiisa caddaystay kan islaamnimada sheeganaya haddana dadka luminaya wuxuu haystaa wuxuu dadka ku dago ah islaamnimadanu sheeganayo halka gaalka cad dee qof iska bareero mooyaane qof kale aanu wuxuu ku dago oo dee shubhaa aanu haysan nin yahuudiya buu u dhiibay wuxuu ku ureeyey meel ka soo laalaadiyo isagoo nool haragga ka sar salki ku samee harag ka bixid yuhuudigii baa wuxuu yihi haraggan ka saarayay isagoo tasbiixsanaya markaan intii kale ka soo saaree meelaha wadnaha ku beegan aan marayo ayaa akhadatnii riqa waan u damqaday buuri macana waan waan naxariis baa ii qabatay deetana sidaan uga raaxeeyo halkaas wadnahan ka geliyey mididii aan haraga kaga saarayay saas ayuu ku dhintay nimanku nimanka noocaasiya ayay ahaayeen shirkigana iyagaa caalamulislaami aada ugu faafiyey qubuurta iyo dadka dhintay in lagu tacalluqa iyo mawaalidda waynu sheegnay lix mawlid buu sameeyey alxaakim biamri lah kii loodhan jiray oo mawliidka isaga mawliidkiisa ugu dambeey anna mawlid ha lay dhiga buuri ka nebiga laga soo bilaabo ilaa kiisa laga soo gaadho qisadan faatimiyiinta iyo daliishiga sheekhu halkaa ay iskaga xidhan yihin way caddahay waxa weeye ana man adhara alislaama wafacala mukafiran fainahu yakfur walaa yanfacuhu idhaaruhu lilslaam qofka islaamnimo sheegta ee muujista ee sameeya wax lagu gaaloobo wuu kufriyaya islaamnimada muujisanayana waxba tari kufrigan uu sameeyey baa dee islaamnimadu muujisanayey burinaya sida ilahay kitaabkiisa uu ku sheegay walaqad uxiya ilayka wailى اladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin iyo aayaadka kale ee lamidka ah in kufrigu uu burinayo iimaankii iyo islaamnimadii waxa weyaan ka horeysa laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum kufrigoodu istihzaabu ah istihzaagaasi islaamnimadoodii hore mid xaqiiqiya ah ha noqoto haddii la haha muminiin dcaaf liimaana bay ahay ama mid daahiriya ah ha noqoto haddii la haha munaafiqiin islaamnimo muujisanaya bay ahayn kufrigaasi inuu buriyey bu ilahay subxana wa tacaala u sheegay waay masalada ama jawaabta lixaad sheekhu wuxuu tilmaamay inay culimadu kutubta fiqiga madaahibta fiqiga muctabarka kala duwan ay ku sheegeen baabu xukmi lmurtad waxyaaba badan oo lagu kufriyana way sheegeen noocyo badana kii qofka laga helabana inuu ku kufriyayaabay sheegeen shardina kamay dhigan waxyaabaha lagu ridoobee diinta lagaga baxaa dhammaantood qofka inay ku kulmaan umay odhan marka dhammaantood laga hela ayuunbuu gaaloobaya inta ay qaar yihiin qofkii muslimka ahaa ee shahaadanaya gaaloobi maayo may odhan wuxuu markaa sheekhu hi xataa inahum dakaruu ashyaa yasiira cinda man facalahaa mila kalimatin yadkuruha bilisaanihi duuna qalbi aw kalimatin yadkuruha calaa wajhi lmasxi wallacib halkaa laba masalaa ku jira masale waxay tahay waxyaabaha markaa asbaab ridda ah waxyaabaha lagu gaaloobo fuqahadu ay kutubtooda ku sheegeen musalla ma wada aha macnaa sax ma wada aha wax saxa iyo waxaan sax intaba way leeyihin waxaanaynu sheegnay waxyaaba badan inay ku binaysan yihiin masalada ku saabsan tacdiimka iyo istikfaafka oo tacdiimka ka soo horjeeda oo fuqahada markaa qaarkood afcaal iyo aqwaal baa waxa ay ka dhigaan kufri gaalnimo diinta lagaga baxayo waxaana arinta noocaasi ay ku salaysan tahay afcaashaas iyo aqwaashaas inay tahay munaafiyatu liasli tacdiim weynayntii iimaanka bimacnaa shardiga u ahayd ama asalka u ahayd asalkeedii inuu qowlkaa iyo ficilkaas burinayo oo imika tusaale ahaan musayjid iyo musayxif iyo waxay leeyihiin waa waa munaafi litacdiim اddiin لأصل تعdiim الdiin markaa saasay kufri ku tahay lakiin sidaynu kitaab الtwxiid ku sheegnay dee اxtimaal baa ku jira qowlkuna hadduu اxtimaalo kufri iyo waxaan kufri ahayn hadduu اxtimaalo kufri iyo duun اlkufri labadaba uu fasirmi karo waa in faacilka qasdigiisa la weydiiyo ee kufri la xambaari maayo masalada labaad waxay tahay sheekhu wuxu uhi mila kalimati yadkuruha bilisaani duuna qalbihi aw kalimati yadkuruha calaa wajhi اlmasxi wاllacib tusaalaha labaad isagu waa waadix qofku hadduu ku hadlo kelmad gaalnimo ah oo uu u qastiyey ku hadalkeeda uu u inuu kelmaddaa ku hadlo uu u laakiin ma ictiqaadsano kelmadda macnaheeda isla markaana inuu gaaloobana qasdigiisu maaha oo si uu u gaaloobo kelmaddan uma odhan laakiin kelmadda wuu qasti inuu kelmaddaa ku dhawaaqo wuu qasti oo mid ku timi maaha sabqulisaan halmaan iyo wax lamida mid ku timi maaha wa huwa caarifu bimacnaa macnaheedana waa garanaya yakfuru biha wuu ku gaaloobaya oo masxiga iyo lacibku cudurdaar maaha dad baa kufriga si ciyaara isaga yidhaahda ama ku kaftama oo moodaya haddii lagu kaftamayo ama iska dheeldheel loo leeyahay inaa lagu gaaloobay hada ayru صaxiix waxaana u daliila aayadda suura tawba ku jirta kuwii jeesjeeska ku sameeyey rasuulka iyo saxaabada liajli diinihim wa qur'aanihim ilaahi subxana wa tacaala wuxuu yihi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wala billahi waayaati hore walain sa'altahum layaquuluuna inamaa kunaa nakuud wa nalcab haddaad tira war waxaa maxaad u tidhaahdeen waanu iska ciyaarayna oo hadal badnaanun baa na gelisay bimacnaa macnaha ma ictiqaadsanin inaanu gaalownana ujeedadeedu may ahayn ciyaar iyo kaftan iyo hadal badnaanun baa noo geysay qul biاllahi وaayaati warasuuli kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda imaanikum inaan ciyaarta iyo kaftanka iyo hadalbadnibaa ii geysay inaanay cudurdaar noqonayn bu ilahay sheegay lihada qeybta labaad oo ah aw kalimatin yadkuruha calaa wajhi اlmasxi wاllacib oo waadix iyado qeybta hore mila kalimatin yadkuruhaa bilisaanihi duuna qalbihi waxyaabaha markaa in lagu ridoobo ay sheegeen waxaa ka mid ah kelmadu carabka ka yidhi laakiin qalbiga aanu ka odhan hadalkani waa hadal mujmala weeyi oo haddii loo jeedo kelmad odhaahdeeda aanu u qasdin inuu yidhaahdaba uma qasdin oo tusaalaanta waaba qof hurdo oo hadraya ayaa kelimatu kufrin ku hadraya oo carabkiisa ay ka soo baxday ama coma ayuu ku jiraayo kelimaad kufrigaba carabkiisa kasoo soo baxaya amaba se wuu halmaamay oo kelmad buu doonayay inuu idhaahdo aan kufri ahayn dabeetana mid kale ayuu carabku ka boobay oo waxaa halmaanka loo yaqaan haddii sidaa loo jeedo sax maaha oo qofku waxaanu samayntiisa u qasdin qowl iyo ficilkuu doonayaba ha noqdee dembi looga qori maayo hadduu kufri yahayna ku kufriyi maayo waayo waxaa khaa baa la idhaahdaa kama wax uga dhacay wey khaana ilaahay addoomihiisa waa ka dhaafa ilahi subxana wa tacaala ducadii muminiinta ayuu ka warramay rabbana laa tuaakhidna in nasina waakhtana se muslim saxiiisa ku wariyey ducada ilaahay muminiinta waa ka aqbalay wuxuu hi qad facaltu oo bimacnaa wixii ilow idiin geeyo amaba se kama aydaan u kasin idiin qabsan maayo oo idinku ciqaabi maayo waxaa kaloo u daliila qisada ninkii hasha waayey ee nololka quustay geed harhkii iska yimi ee hashiioo dul taagan un arkay kelmad kufriya baa carabkiisa ka soo baxay allahuma anta cabdii wa ana rabuka waa kelmad kufriya kelmaddaas in ilaahay addoon lagu sheego addoonkiina rabbinimo u sheegto haddana ma kufriyin nebigu wuxuu yihi akhطأ min shidaة الfarax kelmaddaa inuu yidhaahdaan muraadkiisa ahayn iyo qasdigiisaba iska dhaaf inuu gaaloobiye waxa inuu qasdiye marka taasi waa waadix oo qofku kelmaddan inuu yidhaahdo haddaanu uba qasdinba oo inuu yidhaahdaba aanu dooneyn loo qabsan maayo kelmaddaas kuna kufrii maayo markaa sheekhu taa uma jeedo taa culimadu waa isku waafaqsan yihin inay kufri ahayn qof kelimat lkufri ku hadlay bigayri qasdin ay ila talafudi biha isagoo inu qastin kelmaddaa ku dhawaaqistiisa ku dhawaaqisteeda inaanu kufri ahayn culimada isku waafaqsanya warcad soo maa duuna qalbihi waxay noqon kartaa ay duuna اctiqaadi qalbihi qof kelimatu kufri ku hadlay laakiin kelimatul kufrigaa ka ictiqaadsanayn ama kelimatu kufrin buu ku hadlay isagoo aan u niyeysan inuu kelmaddaa ku gaaloobo kaas waa kufriya oo looma shardiyo waxaa loo yaqaana kufriga muwaaaat اqalbi lilisaan inuu qalbigu carabka waafaqsan yahay oo qalbigu ictiqaadsan yahay waxaa carabka uu ku hadlay ama qalbigu uu doonayo kufrigaa carabka uu ku dhawaaqay shardi maaha taas hadduu qofku kelimatu kufri ku hadlo qaasidan laha caarifa bimacnaaha takalumka iyo talafudka laftiisa ayaa kufri iyo gaalnimo ah mar hadduu kelmad gaalnimo ku hadlay isagoo macnaheeda garanaya inuu ku hadlana u qasdiyey inuu qalbigu kufriyo oo qalbiga ictiqaad kufri uu ku jira ama waxaan carabka ka hadlay u qalbiga ka ictiqaadsan yahay shardi uma aha qofkaa gaalaysiintiisa oo tusaalaan qof ilaahay caayaama rasuulka caayay oo markii arrintaa lagala hadlay yihi anuu ceebtaa ilaahay aan ku sheegay inuu leeyahay ma caqiideysan ama nuqsaantaa rasuulka aan ku sifeeyey rasuulku inuu leeyahy ma ictiqaadsani ama wax ilaahay xaaraantimeeyey bu uhi waa xalaal ama wax ilaahay xalaaleyey bu uhi waa xaaraan markaas haddana wuxuu leeyay ma ictiqaadsani waxaas weligaaba ba le weligaabaa ictiqaadi qalbiguna waa xubin kufri uu ku qumo carabkuna waa xubin kufri ku qumo jawaarixdii xubnaha kalena kufri waa ku qumi karaa waxaanu qofka ku hadlay inuu kufri yahay fii miisaan shariica ayuunbaa shardiga marka miisaanka shareicada la saaray inuu kufriga gaalnimo yahay ayuunbaa shardiga marka laa yushtarad fii kufrihi biqowli lisaan muwaaطaatu qalbihi lilisaanihi fi lkufr qofka arrin kufriga carabkiisa kaga dhawaaqa inuu qalbigu ku waafaqsan yahay carabka kufrigaa oo qalbigu ictiqaadsan yahay ama qalbigu uu doonayo inuu kufriyu gaaloobo shardi maaha ilaahay baa yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaaa manaadu kufriga ilahay halkan muxuu ka dhigay manaadu takfiirka qowl muu odhan laqad kafara ladiina ctaqaduu ana laha haaliu alaa muxuu yihi laqad kafara ladiina qaaluu xukumkii takfiirka maxaa lagu xidhay qowlkaa lagu xidhay qowl kufriya mar hadduu ku dhawaaqay qofkani isagoo u qastiyey macanihiisana garanaya wuu kufriyey qowlkaa kufrigaa qalbigiisaa ictiqaadsanaan ma yaanu ictiqaadsanaan inuu ku kufriye ha doonaya ama yaanu doonin ma lanaa dakl yxlifuuna bilahi ma qaaluu laqad qaaluu kalimat kufri wakafaruu bacda islaamihim kalimat kufri bay yidhahdeen maxaa ka dhashay wakafaruu bacda islaamihim baa ka dhashay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waxaa kufriyey kuwii yidhi ilaahay waa masiix ibnu maryam macbuudka xaqa waa almasiix ibnu maryam ictiqaad halkan lama sheegin qowl qura ayaa xukunka lagu xidhay taasina waxay tusinaysaa qowl kufriga qofku haduu ku dhawaaqo isagoo qowlkaa inuu yidhaah u qasdiyey macnihiisana garanaya qowlkaa macnihiisa ha ictiqaadsanaado ama yaanu ictiqaadsanaana waa kufriya aqwaasha aimadana tusaalayaal baa laga helayaa wuxuu laalakaai ka wariyay can abi thawr inuu hi walow qaala almasiixu huwa allah hadduu cara afkiisa ka yidhaahdo masiix baa allah ah wajaxada amra alislaam diinta islaamkana uu dafiro uma qaal kufrigaa intuu ku hadlay dabadeed u yidhaahdo lam yacqid qalbii calaa shayin min dalik war waxaa afkumaan ka lahaye ma aaminsani inuu ciise allah yahay afkumaan ka lahaye ma aaminsani buuhi diin islaam ma ama xaq maaha marka laafkun baan ka lahaaye qalbigaygu ma aaminsana annahu kaafiru biidhaari dalika walaysa bimumin gaal buu ku yahay qowlkaa kufrigaa ee ku hadlay muuminna maaha isxaaq ibnu rahaweya isna waxa uu yidhi isxaaq ibnu ibraahim rahaweya waa saaxibu axmed imaam imaam shaaficiya lamida bu ah bal munaadaraat baa isaga imaam shaafici dhex maray ajmaca almuslimuuna ana man saba allaha aw rasuulahu sala allahu alayh wasalam aw dafaca shaya allah anahu kaafiru bidalik muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya ama dafira wax kamida shareecadii ilaahay soo dejiyay anahu kaafiru bidalika inuu arrintaa ku kufreeyo qowlkaas wain kaana muqira bikuli ma anzla اllah wax allaala wixii kale ilaahay uu soo dejiyeyba mid rumaysan oo qirsan ha noqdee oo laa yushtarad in alkhisaal اlmukafira ama asbaab اridda qofka dhammaantood inay ku kulmaan shardima mid waliba waa kufru mustaqilu waa gaalnimo madax banaan wey tii uu la yimaadaba qofku waa ku kufrayah masaladan waxaa ku kala duwan ahlu sunna iyo almurjia murjiadu iimaanka waxay ku xasriyeen qalbiga ahlu sunnana waxay idhaahdeen iimaanku qalbiga kuma koobna waa qowl iyo camal iyo tasdiiq qalbi cagsiga iimaanka u kaale murjia mar hadday idhahdeen iimaanku waa arin qalbi kufrigina waa arin qalbi un bay ahlu sunana markay yidhahdeen iimaanku daahir iyo bainba waa leeyahy qowl iyo ficil iyo ictiqaadba waa leeyahy kufrigana waa saasoo kale yidhahdeen qowl baa lagu kufriyaa ficil baa lagu kufriyaa ictiqaad iyo wax la aaminay baa lagu kufriyaa waadix ahlu sunna waxay leeyihiin qofku qowl kufriga hadduu ku hadlayo yakfur wamaa lanaa min qalbi qalbigiisa inagu shaqo kuma lihi qalbigu ha waafaqsanadama yaan waafaqsan innaga taa dirin oo ma odhanayno aynu weydiino qofka kufrigan oo afka carab kaga hadlay qalbigiisu ma ictiqaadsanya la bal mujarad qowl baynu ku tagfirinayna hadduu ficil kufriga sameeye ka sujuudin lisanamin oo kale odhan mayno si aynu kufri ugu xukunno aynu weydiino aynu dhaano ma ictiqaadsantih ma odhanayno almurja waxay leeyihin la kufrigu waa bilqalb qalbi unbaa laga kufriya waayahay waxaa jira waxyaaba aada nagu waafaqsantihiin inay yihiin kufri abara se ilah rasuulkiisa in kuwa hadduu ku hadla ka warrama waxay leeyihiin kufri maaha qowlsiisaba kufri ma noqdo ficillo kufri ma noqdo ictiqaad qalbi ayuunbaa kufri noqda bay leeyihin murjio qowlkan iyo ficilkan kufriga lagu xukumayaa waa amaaratun cala alkufr wuxuu calaamadu yahay kufriga qofkan qalbigiisa ku jira wlamaaratu qad tukti waqad tusiib marka waxaa dhici karta inay amaaradan calaamadani inay asiibto oo wixii calaamadda u ahayd dee uu joogo inay khaldanto oo amaaradii la helo wixii ay u ahaydna aanu joogin waa dhici karta inuu jirku kululaada waxay calaamad u tahay yaani in xumadi ku hayso soo maha waa khaldami kartaa waxaa dhici karta inaad iska kullaanto iyadoo xumadaanay ku hayo marka waa dhici kartaa weeyaan macnuhu qofkani inuu qowl kufri amaaradu u ku dhawaaqo ama ficil kufri amaaradii calaamada u ku dhawaaqo kufrigiina aanu qalbigiisa ku jirin markaa malxal adduunyada intuu joogo waxaynu ku xukumaynaa inkastoo taa lafteeda ay isku khilaafsan yihiin mar haddii amaaradii la helay kufrigii baynu ku xukumayna qofka ilaahay caaya waa kaafir ana sabahu lilah yaanu sidiisa kufri u ahaan laakiin kufri qalbi buu daliilu yahy waadix maa marka inuu kufriyo baynu kuxukumayna hadduu rasuul kaco inu kufriyo aynu kuxukumayna hadduu sanam u sujuudo inuu kufriyo baynu kuxukumayna laakiin aakhira waa yowma tubla saraayir waxaa dhici karta inuu xukumkeenaasi khalad ahaa oo isagoon qalbigiisa kufriba ku jirin wax wixii aynu amaaradda ahaa laga helay ee qowl ama ficil ah marka qad yakunu mumina fi اlaakhira soo war cad ma labana iyo isaga kaa khaldamin masalada talaazum beyn aلظaahir wاlbaطin iyo mas'alada in aqwaasha iyo afcaasha kufriga aanay sooda kufri u ahayne amaara cala kufri ay laba masale kala yihin tan imika aynu ka hadlayno iyo masalada talaazum beyn aلظaahir wاlbaطin masala talaazum beyn aلظaahir wاlbaطin aimada ahlu suna way ku hadlaan haddaanad fahmina waxaa dhici karta inaad si khaldan ufahamto od iska tidhaahdo aqwaashii iyo afcaashii bay amaara alkufri ka dhigayaan atalaazum bayna ahaahir walbain waxaa looga jeedaa haddii kufri daahira la helo oo qowla ama ficila arrintaa laasimkeedu waxa weeyaan oo aanay kala hari karin kala fuqi karin kufri baini inuu jiro atalaazum bayna ahaahir walbain macnaheedu waa sidaa haddii qofku uu ku hadlo qowl kufria ama ficil kufriya uu sameeyo arintaa laasimkeediiy waxa ka dhalanaya in la kala fujin karayn waxa weeye in kufri bain uu jiro oo maba dhici karto iyadoonu qalbiga ka kufrin inuu qowl kufriga ku hadlo ama ficil kufriga inuu sameeyo taa waxa dhaha talaasum bayna daahir اlbaطil macnaheeduna maaha inaan qowlkan ama ficilkan lagu takfiirinahayn ilaa la ogaado maa fii qalbi macnaheedu maaha isku xidhnaanta kufriga qalbiga iyo kufriga lisaanka iyo kufriga jawaarixda ayuunbay masaladaas ku saabsantay atalaazum bayna aahir walbain marka waa masaa'il muhima masaailka noocaasi ah culimada qaarkood waxay dhahan sida sancaani oo kale man takalama bikalimati اlkufr kafara wain lam yaqsid macnaha qofka kelimad gaalnima ku hadla wuu kufriyaya macnaheeda yaa inuu qasdiyinbe kale saad u fasiri lahy saad ufasiri lahayd muxuu ujeedaa sheekhu wain lam yaqsid macnaha muxuu uga jeeda haye nacam yaan waxaanu ku hadlay macnihiisa ictiqaadsanaan be sida kan leh almasiixu huwa allah ereygaas macnuu leeyahy soo inuu masiix yahay macbuudka xaqa ah macnaha ayaanu ictiqaadsanaan be mar hadduu kelimatu kufri ku hadlay yakfur wain lam yaqsid macnaha waxa kalu noqon karaa inuu kufriyo iyo aanu dooninbe qofku hadduu kufri ku hadlo inuu kelmaddaa ku kufriyo haddoono ama yaanu doonin wuu kufriyaya soo ma bal xataa inay kufri tahay haddaanu garanayn mar hadduu garanayo inay xaaraan tahay inay kufri tahayba yaanu garanayn yakfur mar haddaad garanaysa ina xaaraanta maxaad isaga day weyda nataaijta ka dhalanaysa iyo waxaa ka ratibmaya inaad garanaysaa shardi maaha qofka zinaysta isagoo garanaya zinadu inay xaaraanta laakiin aan garanayn inuu xad ka dhalanayo hal yuqaamu caleyhi اlxaddu am laa xadka ma lagu ogay mise lagu ogi maayo yuqaamu caleyhi اxad xadka waa lagu ogaya inuu xaaraan yahay sheekh ma garanaysa arrinkaas ha laakiin ma garanaynin in la israjminayo weligaaba miyaad iska daysi mar haddaad garanaysa inuu xaaraan yahi kufrigina waa saasoo kale ma garanaysa waxaas inuu xaaraan yahi ilahay in la caayana xaaraanta ma garanaysa rasuulka in la caayana xaaraanta ma garanaysa ha laakiina gaalnimo ta maan garanayn weligaaba miyaad iska daysi mar haddaad garanaysa in arrintu xaaraanta asaa u taalla waay jawaabta <coughs> markaa yushtarau qasdu lficl <coughs> yushtaradu qasd اlficli laa qasd اlkufri bihi wa اctiqaaduh qofku qowlkan ama ficilkan inuu qasdiye baa shardiga oo hadduu min gayri shucuur ka soo baxay saa halmaan oo kale lama lama tagfiirinayo laakiin shardi maaha waxaanu ku hadlay inuu macnihiisa ictiqaadsan yahi shardina maaha inuu ku kufriyo inuu doonayo ou diinta kaga baxo jawaabta toddobaad wa yuqaal waxaa la odhanayaa aydan waa ku noqoshe aladiina kuwa qaala allahu ilahay uhi fiihim iyaga uu ka yidhi yaxlifuuna waa dhaaranayaan bilaahi bay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaanay odhan kelmaddaa gaalnimada ah walaqad qaaluu dhab ahaanna waa yidhaahdeen kelimat alkufr kelmad lagu gaaloobaa bay yidhahdeen wa kafaruu waa kufriyeen bacda islaamihim islaamnimadoodii dabadeed amaa samicta miyaanad maqal allaha ilaahay oo kafarahum gaalnimo ku xukumay bikelimatin kelmad sababteed ayuu ilahay gaalnimo ugu xukumay kelmad kufriga ku dhawaaqeen sababteed buu ilahay gaalnimo ugu xukumay maca kownhum iyadoo lala qabay inay ahaayeen fii zamani rasuuli illaahi sala allahu alay waslam waqtigii nabiga kuwa joogay wayujaahiduuna macahu nabiga la jihaad tegayay wayusaluuna macahu la tukanayay wayuzakuuna xoolahooda sakeynay wayaxujuuna xajiyay wayuwaxiduun ilaahay marka masaladan jawaabta nuxurkeedu waxa weeye alkufr yakunu bikalima walaa yushtarau fi xukmi bi ijtimac mukafiraat waxaa dhici karta qofku hal kelmadoo uu yihi intii kaloo dham iyada usaxantahay hal kelmadoo gaalnimo uu yihi inuu diinta kaga baxo aayadda ayaana macnaha tusinaysa oo walaqad qaaluu kalimat alkufr kelmad lagu gaaloobaabay yidhaahdeen miyaa la yihi kelmadaasoo qura diinta kaga bixi maayaan mar haddaanay diinta intii kala diidanayn ama waxyaabihii kale lagu gaaloobaye intaanay la iman lama odhane maxaa la yihi wakafaruu bacda islaamihim baa la yihi taasina waxay daliil u tahay anahu laa yushtaradu fi lxukmi bilkufr ijtimaacu lmukafiraat fi shaks qofka in lagu xukumo gaalnimo shardi uma aha wax allaale wixii lagu gaaloobayo o dham inay ku ururaan oanu midh ka maqnayn aayaddan cidda ay ka hadlaysaana sa siyaaqa aayaadku uu tusinaya waa munaafiqiinta marka la leeyahy wakafaruu bacda islaamihim oo kufri lagu xukumay islaamnimo ka dambeeyey munaafiqiinna ay yihiin macnuhu muxuu noqonaya islaamkaa loo sugay le bacda islaami waa alislaamu daahir waa islaamka ay muujisanayeen ee axkaamta muslimiinta ay ku helayeen kafaruuna waa alkufru daahir ila marka horeba xagga qalbiga kufaar bay ka ahayen oo kufri bay qarsanayeen kufri daahira oo muuqday kufriyeen wey kelmadan sababteed oo sabab u noqdo dee in la siiyo axkaam kufaar ila kufriga baainka ah axkaam kufaar kumay qaadanayn mar hadday islaamo muujisanayeen oo axkaam muslimiina bay lahaayeen hadday tahay meydkooda sida loola dhaqmayiyo hadday tahay mucaamalaad kale ee dee muslimiinta dhex mara laakiin kelmaddaa markii ay ku dhawaaqeen gaalnimada ah kufrigii daahirkaa axkaamul kufaar ay ku yeelanayeen bay la yimaadeen islaamnimadii daahirka ahaydna way ka burtay oo kufrigoodii baatinka ahaa ayay kelmaddaasi muujisay ah. wakadalika saas oo kale waxaa aladiina kuwa qaala allahu fiihim ilaah iyaga markuu ka hadlaayey uu yidhi qul waxaad tiaa bilaahi ma ilaahiy aayaati aayaadkiisi iyo warasuulih ayaad kuntum aydin tastahziuun inaad ku jeesjeestaan laa tactadiruu waxba cudur daaranina cudurdaarkoodu waa hadalka yidhaha inamaa kuna nakuudu wanalcab xadiidkuna wuu sii fasirayo istihzaagoodu noocu ahaa ayuu muujiyey wamaa ra'ayna mila qura'ina haula akdaba alsunan wa ajbana cinda alliqaa waxay yidhaahdeen quraadaydaasoo kale maanaan arag daahiran quraada rasuulkuna waa ku jira alayh isalatu salaam haddaan rasuulka u qasdinna in culimada islaamka la caayo sababta loo caayana ay tahay inay culamaa bidiin yihiin kuwa diintii bartay oo yaqaano dadka udhigayaa yihiin iyada lafteeda ah istihzaa bidiin in diintii lagu jeesteesay iyada lafteeda ayaa ah man istahza bimuslimi lidiinihi faqad istahza bidiin siladaasi horey noo soo martay qofka muslim ku jeesteese culimo ha noqdo ama cid kaleba ha noqdee ee diintiisa awgii ugu jeesteesaya maaha shaksiyadiisa awgeed diintiisa awgii ugu jeesteesaya mar hadduu sababta ugu jeesteesaya ay diinta tahay qof diintii ku jeesteesay buu noqonaya walihaada iyagoo allahna may sheegin aayaadna may sheegin rasuulna may sheegin ma rأyna mثl qrاء hwlاء أkdb alsna وأجmل cinda wa وأrغba bطuنa nimankaa quraan yaqaanka iyagaa oo kala maanaan arag ba yihahdeen marka la sheekeeyo wax ka been badan marka goob dagaal la joogana ka fulaysan marka cunto loo fadhiistana ka cirweyn haddana bal ilaahay siduu u dhigay balg qul abillaahi abilaahi وaayaati وarasuulihi وmaن اsتهزأ بالمسلمين لا سيما بالعلماء لأجل diiنiهم وعلمiهم فqad اsتهزأ باللahi وآياaته ورasuuله aيaddu saasay cadaynaysaa لا تعتdروا وaحbaa cudر daarina qad kaفrتم waad kفrideen baعda iimaaniكم iimaankiini kadib فالlahu ilaahay الذiina kuwa فhؤuلaaءi kuwaas الذiina kuwaas oo صرح الlah ilaahay si cad u sheegay أنهم kaفrوا inay kفriyeen oo yihi qad kaفrتم bacda iimaanihim wa hum waxaalhum iyagu maca rasuuli illahi ay la joogeen fii kaswati tabuk qaaluu waxay yidhahdeen kelimatan dakar weliba ay sheegeen anahu qaaluuha inay yidhahdeen calaa wajhi lmazx kaftan ahaan inay u yidhaahdeen inama kunaa nakuudu wanalcab wanaqطacu bihi ariiq oo kuwii xadiidka aynu kusoo aragnay marka kelmadaas bay ku kufriyeen kufriyaad kale laguma sheegin taas maxay daliil u tahay waxay daliil u tahay inaanay shardi ahayn qofka jamiicu lmukafiraat inay ku kulmaan ama qofku diintao dhan inuu juxuud ku sameeyo oo ka kufriyo bal qodob diinta kamida ah hadduu ka kufriyo inuu gaalnimo lagu xukumayo sabab lagu gaalooba hadduu la yimaadana in gaalnimo lagu xukumayo sidayn horu soo aragnayna waa la isku khilaafay qoladani maxay ahaayeen alcilmiga qaarkood waxay leeyihin munaafiqiin bay ahaayeen marka laleeya qad kafartumna waxaa loo jeedaa kufri daahira kufriga baaطinkii horeba waa u jiray waanu ka muuqan bacda iimaaniku marka leena iimaankii alladii tadaaharuu bi ay muujisanayeen baa loo jeedaa qolooyinkani waxay daliishadeen waxay leeyihiin aayaddu waxay kusoo aroortay fii siyaaqi اkalaam can اlmunaafiqiin waata kale dhaqanka munaafiqiin baa lagu yaqaanaa aayadduna waxay ku jirtaa fii suurati atawba waana eh, nacam culimada qaarkoodna waxay hahdeen maya muuminiin dicaafu liimaana bay ahaayeen وفيهم نوع النفاq laa يkرج عaن المilة miniin imaankoodu ضaعiif yahay oo نiفاaq uu ku sugan yahay diinta aan lagaga baxahayn ayay ahayd oo ظaahirka aيaday daliishadeen qad kafartum baعda iimaaniكum arinka afraad xoojinaya inay munaafiqiin ahayn waxaa kamid ah in saxaabiga cawf ibnu malik ninka hadalka yihi uu ku yihi kadabta inaka munaafiqu oo munaafiqu ku sheegay waay fatamalu fiirsa buu yihi haadihi الshubha shubhadan shubhadan odhanaysa qof laa ilaaha ila lale oo qur-aanka rumaysan oo nebiga rumaysan oo bacfiga iyo wixii kaleba rumaysan oo tukanaya oo soomaya oo salaadaya oo sakeynaya oo xajiyaya sidaad ugu xukumaysaan gaalnimo inuu ilahay cid aan hayn awgeed ama u gowracay ama wixii lamida ah. ood ugala mid dhigaysaan mushrikiintii aan rumaysnayn bacfiga rasuulka aan rumaysnayn qur-aanka beeniyey sidaad ugala mid dhigaysaan shubhada noocaasa oo waxay odhanayaan qofka mar haddii intaa laga helo laa yutasawru minhu kufr gaalnimo lagama suraysan karo wax kastuu ku hadlo ama uu sameeyo waa in macno kale loo yeelo oo aan gaalnimo ahayn tabtaasuu igu yihi ninkaan idiin sheegayay aan ku arkay masjidu nabowiga ee soomaaliga ah qofkani laa ilaaha ila allah buu leeyahaybe say suurtagal ku tahay inuu shirki ka dhaco laa yumkin inuu shirki ka dhacaba isagoo laa ilaha ila allah ku qawlaya saasuu ku leeyahay wahiya shubhadani qowluhum weeyaan waa qowlka odhanaya tukafiruuna waxaad gaalaysiinaysaa almuslimiin unaasan baad gaalaysiinaysaan yashhaduuna an laa ilaha ila allah wayusaluun wayasuumuun waaye dee haddii intaaba laga helay shirki sameeyaan ka waran shirki kama suurtoobo bay ku leeyihin wax kastoo ay ku hadlaan ama ay sameeyaan oo idinku shirki aad u aragtaan shirki maaha waa uma tamal ufiirsa buu yihi jawaabaha fainahu min anfaci ma fi hadihi اlawraaq waraaqahan waxaa ku qoran kaw nafciga badan buu kamid yahay haddaad shubhadaa iyo jawaabeeda isla hesho waxa weeyaan waxaa dumisay derbi adag oo kamida derbiyada mushrikiintu ay ku gabadaan mid walo iya kamid waxay soo ku hadlayan arkaysa jawaabta sideedaad wa min adaliil daliilkii waxaa kamida calaa dalika arinkaa daliilka waa ah aydan ku noqosha dalika ishaar wuxuu u noqonayaa wixii daliilka u ahaa qofka inaanay shardi ahayn in waxyaabaha lagu gaaloo lagu gaaloobo dham ay ku kulmaan ee haddii laga helo qodob ka mida ah waxyaabaha diinta lagaga baxo in lagu xukumaya inuu gaaloobay waxa u daliila maa xaka allahu caza wajala wuxuu ilaahay ka qisooday can bani israa'iila maca islaam iyadoo lala qabo islaamnimadoodii wa cilmihim aqoontoodii wa salaaxihim wanaagoodii annahum iyagu qaaluu limuusa muuse inay ku yidhaahdeen ijcal lana ilahan kamaa lahum aaliha oo hadalkaasi oo kufri ah wuu ka dhacay iyagoo nabiy llaahi muusa calayh isalaatu wasalaam la joogay inakum qowmun tajhaluuna ayaana loogu jawaabay marka arrintani waxay daliil u tahay buu leeyahy inaanay shardi ahayn qofku diintoo dhan inuu wada diido si loo gaalaysiiyo ama jamiic mukafiraat inuu ku dhacaa inaanay shardi ahayn hal ishkaal baa ku soo aroorayo markuu leeyahy maca islaamihim wa cilmihim wa salaaxihim ma kuwa hadalkaa ku hadlay baa la odhan karaa cilmi bay lahaayeen kuwa hi ijcal lana ilaahan kamaa lahum aalih oo saalixiin bay ahaayeen waxaa la odhan karaa sheekhu wuxuu ujeedaa araada jumlaa bani israaiil laa acyaana saa'iliin reer banu israaiil buu guud ahaan ujeedaa reer banu israaiilkii nebi muuse rumeeyey ayuu islaamnimo iyo cilmi iyo salaax ku sifaynaya ee kuwii su-aashan keenay laftooda uma jeedo waxaa kaloo la odhan karaa wasafahum bاlcilmi waالsalaax binisbati ilaa gayrihi min ahli misra cilmigan iyo salaaxanu ku sifaynaya mid mutlaqa maaha ee waa nisbi oo waxay cilmi iyo salaax iyo ku sifaysnaayeen marka loo eego kuwa aan iyaga ahayne masr joogay yacnaa haba noqdaan iyaga laftooda kuwa liita laakiin intii ay la joogeen bay u siteen oo ay u ladnaayeen waxaa kaloo la odhan karaa yacnaa cilmiga iyo salaaxuba waa ku jira iyaga laftooda markay leeyiin ijcal lana ilahan kamaa lahum aalihana may ictiqaadsanayn in macbuud kale la samaysan karo manay casmin arintaasi oo go-aan qalbigooda ka soo go-ay maayo su-aashuna waxay calaa sabiil اlistiftaa oo fatway weydiinaya nabiy llaahi muusa waxay aaminsanaayeen hadduu nebigu arrinta noocaasi u fatwoodo inay tay arrin fiican oo ilaahay u dhaweynaysa sidaa mushrikiintuba u aamineen in ilaahay cibaadada cid loo sii sinbarin karo marka hadduu nebigu u fatwoodo wax fiican inay tahay bay aaminsanayd almuhim in cilmi lagu sifeeya way adagta waayo ilahay baa yihi inakum qowmun tajhaluun waxa ay jaahil ka ahaayeenna waxaa wixii u weynaa diinta oo ah atawxiid jawaabka sagaalaad wa qowlu unaasin ay min adaliili calaa dalika arintaa waxaa u daliila inaanay shardi ahayn qofka mukafiraadkao dham inay ku kulmaan qowl unaasin baa u daliila dad qowlkood min asaxaabati dadkaa saxaabada kamid ah radia allahu canhu ila yaa rasuul allahi ijcal lana data anwaat faxalafa waa dhaartay rasuulu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku dhaartay ana hada hadalkoodani milu qowli bani israaiila inuu yahay hadalka reer banu israaiil oo kale limuusa ay ku yidhaahdeen ijcal lana ilahan kamaa lahum aalih allahu akbar inaha suna laqad qultum kama qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lanaa ilahan kamaa lahum aaliha marka labada hadal nabigu alayh salaatu salaam isku mid ayuu ka dhigay oo macbuud ilaahay ka sokeeya inay dalbeen un hadalkooda macnihiisu yahay walow lafdigiisuba yaanu ahayn ayuu rasuulku alayh salaatu wasalaam ku sheegay marka ishkaal bay soo aroorin doonaan waxay odhan doonaan labadan qisaad sheegteen ba anagay daliil noo oo halkay daliil idinka yimi iyagoo yihi hadalka noocaas haddana lama takfiirin gaalnimo laguma xukumin bay leeyihi maxaa gaalnimo loogu xukumi waaya lanahum kaanuu yashhaduuna an laa ila la ana maxamed rasuulullah marka waxay daliil u tahay qofku mar hadduu shahaadanayo oo daahiru alislaam uu yahay walow wax shirki u muuqdaba ha ku hadla inaan la gaalaysiinin bay daliil u tahay bay ku leeyihi jawaabtana insha allah darsiga berri baynu arki wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala alihi waasxaabihi